ka dheer guri guri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geed geed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay

qofba gees harsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogaliyo webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan runtii maaha habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooran fogayn haddaan laysla garan dadku kala go'iyo gabarh lagisku dila waxba kama gelin habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xogwaraysi idaacadda kulmiya magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo talaada ay sii baxayso arbaca ayaa soo gelayso taariikhdana waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha koo iyo tobanaad sanadda labada kun qodobada caawa barnaamijka xogwaraysa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ah xukuumadda soomaaliya waxa ay sheegtay in boqolaal kun oo dad shacab ah ay halis ugu jiraan daadad dhowaan ku rogmaday magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan dilalka iyo aanooyinka qabiil ayaa kordhay muddooyinkii dambe iyadoo khasaaraha ee dagaalada dhex mara maleeshiya beeleedka ay kordheen goobo kala duwanna ay ka dhaceen maalmihii iyo bilihii lasoo dhaafay haddaba waxaan eegi doonaa dagaalada iyo dilalka aanooyinka qabiil la xiriira ma ku lug leeyihiin hakashada dagaalka lagula jira al-shabaab mayaan dhihi karaa ani aragtideeda dagaalkaas qabaa'ilka iyo dagaalka shabaabka way kala duwan yihiin dagaalka shabaabka dowladda hormuud ka oo wadda calashaamana u joojinayso maarata dagaala qabaa'ila ka dhex dhaca maamulkii dhowaan ay dowladda soomaaliya u aqoonsatay maamulku meel gaar ah ee khaatumaah ayaa waxaa la sheegay in gebi ahaanba laga mamnuucay ciyaaraha maamul goboleedyada dalka oo la filaya inay dhowaan ka dhacaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka mucaaradka puntlandna waxa ay soo saareen jadwalka doorashada maamulka puntland iyadoo khilaaf adag weli uu ka taagan yahay doorashada maamulka puntland qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo korra ayaa degeysan doontaa saaxiibyaal inta barnaamijkeenu ku guda jirno xubintii maanaya sidoo kale qaybkaha ah barnaamijkeenna gabagabadana waxaad ku maqli doontaan salaad cabdullah cumar ayaa farsamaynaya waxaanahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale xog meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaad tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii ay daba socotaa taas ada waa hal laba ma aha waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneera oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha xalidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab horta loo haysto maya wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku khasbanay maxkamadiisa u ahlan wasahlan shabaab waay meesha war ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xeer ininka daba socdo cudurdaar ma lahan ka dheer guri guri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan wanaagsanaya ada leenahay haddii aynu ku bilowno xukuumadda soomaaliya waxa ay sheegtay in boqolaal kun oo dad shacab ah ay halis ugu jiraan kadib daadad ku rogmaday aan iraahdee toddobaadyadii lasoo dhaafay magaalada baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka koonfur galbeed dadka halkaasi ku sugan ayaana xaalada halis ah ee ku jira sida uu ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka sheegay qodobkan dib ayaan ugu noqonaynaa saaxiibayaal balse haddii aynu eegno dilalka iyo aanooyinka qabiil ayaa kordhay muddooyinkii ugu dambeeyey iyadoo khasaaraha ka dhashay dagaal beeleedyada ay aada u badan yihiin deegaano ayaa lagu gubay inta dagaal beeleedyada ay socdeen aanooyinka qabiil ayaana ka dhacay magaalooyin waaweyn oo dalka ka mid ah magaalada guriceel ayaa ka mid ah goobaha ay dilaalka iyo aanooyinka qabiil ay ka dhaceen maanta maamulka degmada guriceel iyo eh, hay-adaha amniga waxa ay soo bandhigeen nin ay xalay sheegeen inay soo qabteen oo deegaan lixdan kilomitir u jira magaaladaas ay ka soo qabteen kaasoo dhowaan eh, markaa ku dilay magaalada guriceel eh, qof shacab ah wiil dhalinyaro ah oo markaa arday ahaa jaamacad dhiganaya inuu dila ayaa lagu eedeeyay ninkan ay maanta soo bandhigeen laamaha ammaanka haddaba maxaa keeni karaa in dilalka iyo aanooyinka qabiil ay kordhaan sidoo kalena dagaal beeleedyo ay ka dhacaan oo deegaano la gubo khasaaro badanna ay ka dhashaan dagaalada ee qabaa'ilka sa saameyn ma ku yeesheen dagaalkii lagula jiray al-shabaab su-aalahaas iyo su-aalo kale oo dhowr ah ayaan hor dhigay cabdikariin nuur xasan doobyare oo markaa ah falaqeeyo ka faallada arrimaha ammaanka iyo siyaasadda kana mid ah madaxda maamulka hirshabeelle idaacadda kulmiyo iyo daadiyayaasheeda howlwadeenadeeda iyo agaasimayaasheedan waan salaamayaa iyo bulshada soomaaliya dhammaantood haddaan su-aashaada hore u galo walaale horta bini aadanku waa isdilaan oo ayagoo adduunka dhanbe lix qofood keliya ku ah ayayna isdilaan bilaabeen oo hooyo aabe iyo caruur ay dhaleen keliya ah dadkii dilkaas ciddii sababtayna waxay mutaysatay ciqaab agada ah oo maaragta ilaahay naxariistaysa ayaga fogaatay ciddii madluumka ahaydoo maaragta la dilana waxay noqotay cid maaragtay eh, nin guulayso noqday labadaas dariiq ayaana bini aadamku ku kala socdaan oo qof maaragtay eh, dhibaatadii eh, wada iyo qof maarata dhibaatadii kasoo horjeeday kala yihiin marka walaal arinta guracaal ka dhacday haddaan usoo laabto horta haddaad waxyar fursad isiiso waxaan rabaa inaan ilaahay subxaana watacaala u mahad celiyo mahadcelinta ilaahay subxaana watacaala ka waxaan rabaa iyagana inaan mahad celiyo waxgaradkii kusoo baxay arintii maandhaweed ka dhacday magaalada layidhaahdo degmada gurcaal ninkii eh, cabdullaahi cali guday ardayga ahay ninka maaragtay aad qiimaha u qiimaha badan bulshada soomaaliyeed ragga indhahooda ahoo dhalinyarada soo koraya aqoon-yahanadah ka mid ahay oo si bareere magaalada dhexdeeda loogu dilay arrintaasoo runtii waxgaradkii iyo dadkii khiyaarta ahay meel kastay joogaan ay ka dhiidiyeen haddii ay tahay gacanku dhiiglaha ninka la dira ku heybta ahay hal mowqif oo ismidaysan ay ka qaateen oo ay yidhaahdeen mara naguma xirna bartamaha magaalada gurceel ninkii falkaas ku sameeyey haddaanan asan ka jawaabin ayaan rabaa inaan u mahad celiyo waxaa kalon rabaa ayagana inaan u mahad celiyo maamulka iyo hay-adaha amniga ee degmada gurceel mm. oo maalintii ninkaas gacan ku dhiig oo wax dilay gudoomiyaha degmada oo magaalada ka baxay ilaa uu isagoo gacanta ku hayo oo wala uu keenan magaalada uu ka maqnaay dirakashan habeen ku dhow waxaa kaloo raba iyagana inaan u mahad celiyo taliyaha eh, nabad sugidda guud mahad maxaa salaad oo juhdi iyo wax kasta oo suurtogeli kara ninkaas in lasoo qabto ku bixiyey dhammaan arrintaas inay xakamowdo oo maaragtay gacanku digihina uu cadaalad helo eh, buunki dhintayna uu maaragtay cadaalad helo dalkii iyo maaragtay dadkii laba dhinac kasoo ay abni iyo nabadgelyo helaan dadkii ka shaqeeyey oo dhan meel kastay joogaan ayaan rabaa horta inaan u mahad celiyo waxaan leeyahay walaalayaal waad ku guulaysateen haddaad tihiin dhalinyarada maamulka iyo boliiska joogta iyo haddaad waxgaradka tihiin iyo haddaad dhammaan bulshada guudda tihiin inaad dantiina garatiin waad ku guulaysateen dadka xunna aysan idinka adkaanin oo dadka fiican oo ay ayaad ku guulaysateen inay idhahdaan rabaa dilal kale ayaa ka dhacay magaaladan sida la ogsoon yahay cabdikariin maxaa diidaya in raggii lasoo qabto waxaan ugu maqaalaa in qaar ka mida ah xitaa la fududeeyey fakashadooda maxaa arrinkaas lagu sifayn karaa isaga wallaahi walaalow dilalku waana dhacaan waana iska daba dhacaan hadda cid la cafiyey oo inta wax dishay la cafiyana ma jirto laakiin wayna kala xanuun badan yihiin waa wada xanuun badan yihiin infact laakiin qaabkay u dhacaana kala duwan oo maarata de nin xabad uga fakatay iyo laba nin oo inta wax dhex maran midkood dhintay iyo kuwo aana qabiil iyagoo isu oryanaya qabaalo dhexeed kuwo dhul ku dirra iyo dagaaladu way muceeb badan yihiin laakiin ninkaan wax uga duwanaay nin ardaya u ahay nin weliba furunta ka yimid oo wuxuu ahaa dhinacaas dagaalka shabaabka dadka kasoo horjeeda ka mid ahay arday oo aan looga yeeray markuu banaan kusoo baxana waa la dilay magaalada bartankeeda lagu dilay midaasaa keenta marka shacabka inay si siman oo aan kala hoosayn ay u kacaan marka dadka kale ee gacan ku-dhiiglayaasha ah ee weli baxsadka ah maxaa diidaya marka in lasoo qoro wallaahi horta ninka ladhaa xaabsidoo waxaan kuu sheegaa horta qofku marka uu qof bil aadana dilo oo dhiig muslim galo albaaba aan weligiis ku furminaa ku furma cid ou aamino meel ou ku hoyo cid oo maaragtay eh, maxaa la dhihi jira waxuu cuno geed walba oo cadow ah marka qofku inta uusan dhiigga muslim gelin oo dhan waxa weeye waa iska xasiloon yahay laakiin maalintaasa maaragtay ah, ah, waxaan la argo la maqle ka daba qalab qaataan marka waxaan leeyahay kuwii falkaas geystana hade waa waa lagu raadsugaa hay-ada amniga iyo maaragtay way ku daba joogaan insha allahu cadaaladana waa la horkeeni doonaa kuwa kaloo ku fikaraana ha ogaadeen ha ogaaden in sugaayo oo dadkii shacabka ahaa iyo maamulkii iyo maaragtay gacanta intay isqabsadeen ay diyaar u yihiin inay maslaxadahooda iyo maarata wanaagooda ka tashadaan dilalkan marka maxaa keeni karaa in dadka ay midmid mid isku dilaan dilalka waxaa keenaya afnadmaadsan dilalka waxaa keenaya eh, ka saddex qofoodoo wax dishay qabto cabri ay geysteen laga gudo dilku automatically waa istaagaya laakiin inta fursad eh, maarata heli karaan oo maarata qabiil ay ku dhex dhuuntaan oo gol ay helayeen hadda ninkan waxaa lagu soo qabta qabiilkii uu ka dhashaya banaanka soo dhigay moogta marka inta ama qabiil calashan ay ku dhuuntaan ay helayeen ama dembiilayaal kaleo ayaga lamid aho oo maaragtay eh, sharciga u taqfulduleelinaya ay helayaan sii soconaysaa laakiin hadda waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in maaragtay arrintaasi ay soo gabagaboodi doonto ilahay idankiisa oo maaragtay ugu dambeeya noqon doona saasaan rajeynayna wala dilalkan eh, qabaa'ilaadka waa ay kordheen muddooyinkii ugu dambeeyey dagaalo qabaa'ilo ayaa dhacay ilaa iyo dhowr goobood oo haba ugu badnaadaane deegaanadan galmudug iyo hirshabelle eh, maxaa keenaya in dad eh, isla degan in muddo ah oo boqolaal sano daris ahaa ay isdagaalaan in guryo la gubo dagaalo maxaa kicin kara xilligan oo dagaal adag lagula jira al-shabaab sida la ogsoon yahaba waa su aal aad iyo aad u muhiima ah, walaalba waanaad mahadsan tahay arrintaasi dadku feker iyo wax badanaysa ka ogeynaan rabaa in ay dagaalada sokeeyaha oo ama qabaa'ilada ka dhex dhaca ama guruubada ka dhex dhaca oo dadka maarata walaalaha ka dhex dhaca dadka loo jeedo oo dagaalka isku dilaayo dadaan ahayn ayaa jira oo dagaalka si dadban qayb uga ah qaybta ugu weyn oo dagaalkaasna ismuujinaysa ama maaragtay alshaan dabka ku hurinaysana ah qaybtaas marka dadku waxayleeyiin eh, reer hebel iyo reer hebela dagaalamaya laakiin reer hebel iyo reer hebel gacan wax uguma jiraan dagaalka hadda soomaaliya ka dhex socda laba qolo ayaa wada labadaas qorna waxay kala yihiin qolada jaadka keenta qolada rasaasta keenta qolada jaadka keenta iyo qolada rasaasta keenta nin walba waxaa weeye moreentaasaa jaad rasaas la siinaa way dagaalamayaan ayaguna liis iska qoranayan cid la xisaabtanta xataa ma jirto qabaailka inta kusoo laabtaan ileeyiin dagaalkii ibraahim eelbla ka dhacay ijaadkiishan toban kun jaad hangeeyey kii kale wuxuu leeyahay labaatan kunoo rasaas hangeeyey odayaashuna isla markiiba waxay leeyihiin qabaailka noo kala tuur noo kala tuur aa markaasa nin soddon riyooda ariga lahaa ayaa laleeyahay toban ka mid a soo xaraash maarata lacagtii dagaalkii maalin beesheen ay ku gashay meelablaa aa loo baahday markaasaa nin xaar walwaal walwaalaho ah maxaa la dhihi jiray cid la xisaabtamaysa aan la aragoo dadkii isku laayay ah, misna wax allaala waxuu doontaa fadhigiisa lagu keena marka anig waxaan soo jeedin lahaa hay-ada hagmug inay u baarsadaan oo ay maaragtay maarata shaqaa ka qabsadaan dadka jaadka keena iyo dadka maarata rasaasta qabaa'ilada dagaalamaya waaya marka dagaaladii lagula jira al-shabaab inay hakadeen ayaa muuqda dagaaladan qabaa'ilaadka miyaa saameeyey mayaan dhihi karaa ani aragtideeda dagaalkaas qabaa'ilka iyo dagaalka shabaabka ay kala duwan yihiin dagaalka shabaabka dowladda hormuud ka oo wadda mana u joojinayso maaragtay dagaalada qabaailla ka dhex dhaca ciidanka dagaalamaya iyo maaragtay awoodda lagu dagaalamana awoodda tuuliga waaye marka waa iska dhibaato kaloo dee maaragta calashaan shacabkaad isdila waa iska xanuun badan tahay laakiin ma isdhihi waa saameynaysa ama maaragta way hakinaysaa cabdikariin nuur xasan doobyare oo ah la taliya ka mid a ah la taliyaasha madaxweynaha maamulka hirshabeelle sidoo kalena ka fallooda arrimaha amaankii siyaasadda ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinayay dilalka iyo aanooyinka qabiil ee kordhay muddooyinkii ugu dambeeyey sidoo kalena dagaalada qabaa'ilka ay bateen oo dadka rayidka ah waxyeelada ugu badan la gaarsiinaya deegaanadana la gubayo sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey sida aad maqasheenba hakadka ku yimiday dagaalka lagula jira al-shabaab inay qeyb ka tahay arrinkaas bigani ka ku lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran halkaala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisirday garyagaris hirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti habboon ayaa idin leenahay haddii aynu eegnana markan waxaa maanta ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamaca ah iyo wafdi uu hogaaminaya ay gaareen magaalada baydhabo oo xarun ku meel gaara u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya halkaas waxaa in dhawaale ka dhacay daadad ku rogmaday magaalada baydhabo waxaana daadadkaas ay saameyn ku reebteen guud ahaan magaalada baydhabo sidoo kale wafdiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxaa qeyb ka ahaa guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka maxamuud macali cabdulle waxaana ay gaareen sidoo kale duleedka magaalada baydhabo halkaas oo ay degan yihiin boqolaal qoys oo barakacayaal ah iyadoo daadadka ay saameyn ku reebteen dadkan shacabka ah iyadoo sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu sheegay in khasaare xooggan ay ka dhasheen daadadkii halkaasi ku rogmaday sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa sida ra-iisul wasaare ku-xigeenkuba uu sheegay in daadadkan halkaasi ku rogmaday ay ka dhashaan cudurro iyadoo sidoo kale cudurradaas ay dadka shacabka ah ay saameyn ba-an ay ku reeban karaan iyaduna ay dadka yihiin dad aan waxba haysan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ka dalbaday guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada soomaaliyeed inay qeyb weyn ka qaataan gurmadka dadka shacabka ah si dadkaas loo gaarsiiyo wax markaa uu anfici karana loo baahan yahay inay qeyb weyn ka qaataan hay-adda maareynta masiibooyinka ayuu sheegay in ay gargaar gaarsiinayso goobo kala duwan oo fatahadaha iyo daadadka ay saameyn badan ku reebteen waa laydin gurmanaya halkan waxaanu ku sugannahay magaalada baydhaba oo maanta aanu ku nimi kulan howleed la xidhiidha u gargaarka dadka daaradku ay saameeyeen waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan la wadaagno shalay uunbay ahayd markii hooyooyinkan iyo ubadkan dhallaanka ah iyo dadkan muwaadiniinta soomaaliyeed ah ay la tacaalayeen abaar ba'an iyo biyola'aan dadka halkaaad ku aragtaan waa dadkii ka soo jeeday degaanada ugu wax soo saarka badan dalka soomaaliya waa dadkii beeraleyda ah waa dadkii xilli roobaadka soo saari jiray soomaaliya inteeda kale waxay quurato waxaan filaya waa dadka ka kala yimi qansax dheere buur xakabo guud ahaan gobollada bay iyo bakool oo nolol sharfan oo wax soo saar leh ku noolaa waxaa soo barakiciyey talaxumo ay galeen dadka soomaaliyeed waxaa soo barakicisay colaad waxaa soo barakiciyey qaar aaminsan afkaar guracan oo dalkii dad dab qabadsiiyey waxaa maanta duruuftan aad aragtaan ee caafimaad darrada iyo biyo yarida iyo cunto yarida ay ku sugan yihiin cidda u horreysa waxa laga sugaya waa dadka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah iyo maamul goboleedyaduba intii tamartooda way ku daraalayeen dadka siday u caawin lahaayeen waxaa halkan ila socda maxamuud macalin oo ah guddoomiyaha hay-adda ka hortagga masiibooyinka waxaa ila socda howlwadeenno kale xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha kala duwan waxaannu u kuurgelaynay bal arrintan daaradku siday u saameeyeen dadka intoodii ugu nuglayd inta ugu nugli waa inta cariishyada iyo bulalka noocana ku jirta waa wiilkan da'da yar oo aan haysan daryeel caafimaad cunto joogto ah halisna u ah inay ku dhacdo waxaa la yidhahdo malnutrition ama nafaqa darro oo berri ka maalin markuu iskuulaad galo carqabad ku noqon karta korniimihiisa iyo fahankiisa waxaan rabaa halkan inaan kala hadlo dowladdu aad bay u dadaalaysaa intaasoo goobood ayay wax u dirtay maanta u dambaysay taladu waxay ahayd in deegaano fara badan oo webiyadu ay ku qarqadeen ilaa saddex diyaaradood loo diro waxaanu u dhabagelaynaa saamayntu ma uun miyiyada iyo webiyada agtooda waa bobolethonadii ballaadhnaa ee magaalada baydhabo cidhifkeeda ku noolaa biyuhu mitir ilaa mitir iyo badh bay u soo gaadheen halka lagu nool yahayna waa meelaha nacas oo kale ah waxaan rabaa halka inaan kala hadlo dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan maalqabeennada inta wax haysata xilliyada adag idinkaa laydinku baxsan jiray u gurmada dadkiinna nugul ee duruufahada ku nool oo waxtara ifii aakhiraba waydan anfacaysaah eh? farriintaas baan rabna inaan u gudbinno muwaadiniinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyagaa lagu baxsadaa qurba joogta in badan bay dadka wax taraan waxaa kaloo nala socda hay-adaha samafalka oo iyana duruufo adag ku shaqeeya waayo adag ku shaqeeya xilliyo adag ku shaqeeya oo ku daraalaya inay intii tamartooda adduun weynahoo dhan baa biyobaxda iyo abaare ka jiraani inay ummadda wax gaadhsiiyaan waa safar aanu u kuurgelayno duruufta ogaanayno gobolka koonfur galbeed dad ku dhow dhowr boqol oo kun ayaa halis ugu jira waxyeelada daaradka waxaa ku dhintay laba-iyo toban qof ilaa iyo hadda nawaaxiga magaalada baydhabo ama guud ahaan gobolka waxaa halis ku jira intaasoo da'yar iyo waayeelba ah dadka intooda nugul ayaa halis ku jirta waxaan rabnaa arrintaa in indhaha lagu hayo culimada soomaaliyeed oo guddida la shaqaysta waxgaradka aqoon-yahanada ardayga qof walba wuxuu hayo dadka waxa taro oo naftooda hala badbaadiyo maxaan saa u leeyahay biyuhu way yaraan karaan waxaa laga yaabaa wiiggii hore biyuuna halkan ka buuxeen soo saas maaha maantana inay yaro gureen laakiin raadkii ay ka tageen iyo saamayntii baa jirta caafimaad darro faafista cudurrada biyola'aan nafaqa darro shaqa la'aan waaba saasoo jidkii xamar iyo isku xidhi jiro baydhabana uu ka kala go'an yahay meesha la yidhaahdo weyn jamaac uu ka kala go'an yahay oo ay adag tahay in badeecadii la keeno macnaheedu waxa weeye intii suuqa taallayna barayskeeda kacaya dadkanna ma iibsan karaan sixirkaa kacaya walaalayaal duruuftaa adag bay dadku ku jiraan ha lala socdo hay-adaha dawladda waanu howlgelinnay wasaaradda caafimaadka kuwa maamul goboleedyada intii tamartooda si joogtaa bay u wada shaqaynayaan laakiin duruuftani mid ka ballaadhan weeye inay dhammaantood kaafido wasaaradaha kala duwan ee ka shaqeeya herarka kala duwan waa inay soomaalida dhan iskaashataa beesha caalamkuna hogaamiyihii baa nala socda maamulihii u sarreeya hay-adda ocha iyo mas-uuliyiin kale world food program iyo u n ta guud ahaan ka kala socda aad ayay arrintan u adag tahay dadka ha loo gurmado shalay shirkii golaha wasiirada hay-addu way soo bandhigtay madaxweynaha noogu yimid ra-iisul wasaaraha fadhiyay wasiiradoo dhanna waa la faray laakiin gacmo wadajir bay wax ku qabtaane soomaalay inta ay qoriga iyo beeluhu marka islaynayaanba waa la iibiyaa hubkee war nafaha marka la badbaadinayo shilinka ha loo hor isaga idin anfacaya waa mahadsantihi ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac oo maanta isaga iyo wafdi uu hogaaminaya ay gaareen magaalada baydhabo oo xarunka meel gaar u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayuu ahaa kana warbixinaya xaaladaha xitaa dadka ay ku reebteen magaalada baydhabo gaar ahaan dadka nugul ee ku sugan duleedka magaalada baydhabo ee barakacyaasha ah sidoo kale ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wafdiga uu hogaaminayo oo qeybta uu ka ahaa gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka maxamuud macali cabdulla waxa ay kulamo la qaateen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo guud ahaan hay-adaha maamulkaas ee ku sugan magaalada baydhabo dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisirday garya garis hirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal weli xog horeysaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno mucaaradka puntland waxa ay soo saareen jadwal doorasheed ah loogu talagalay waqtigii doorashada ee deegaanada puntland ay ka dhici jireen doorashooyinka waxaa jira sidoo kale jadwalkan in ay ku midaysan yihiin guud ahaan mucaaradka maamulka puntland iyadoo dalladda mucaaradka puntland ay soo saartay jadwal qoran oo lagu qabanayo doorashada deegaanadaas la filaya inay dhawaan ka dhacdo doorashada ayaana waxa ay ku salaysan tahay hanaankii hore ee qabaliga iyadoo ay golaha baarlamaanka puntland uga horeeyaan doorashada deegaanadaas ka dhaceysa oo ay soo saareen mucaaradka maamulka puntland khilaafka mucaaradka iyo maamulka u dhexeeya ee dhanka doorashada ayaana weli taagan mid ka mid ah mucaaradka maamulka puntland ayaa warbaahinta u akhriyey jadwalka doorashada ee dallada mucaaradka puntland ay soo saartay dalladu halkan maanta waxaa kasoo jeedinaysaa jadwalkii doorashada puntland ee muddada dheer la sugayey dalladdu waxay u aragtaa laga maanmaan in la qabto doorasho ku dhacdo wakhtigeedii siddeedda janawari labada kun iyo afariyo labaatanka si looga baaqsado firaaq dastuuri ah maadaama ay hadda xukuumaddu u jeediin inay doorasho qabato dalladda mucaaradka puntland waxaa gundhig ay ka dhiganaysaa guddoonkii isimada puntland kuna taariikhaysnaa bishii koowaad koobiyo tobankeedii labada kun iyo saddexiyo labaatanka doorashada oo ahaa doorashada madaxtinimada puntland oo ay ku dhacdo wakhtigeedii kow dhammaystirka la tashiyada qaybaha kala duwan ee bulshada iyo wacyigelinta soo xulista xildhibaanada cusub ee beelaha labada kun iyo afariyo labaatan ilaa labada kun iyo sagaaliyo labaatanka waxay dhici doontaa shan iyo tobanka bisha ilaa soddonka nofembar magacaabista guddiga xalinta khilaafaadka sidaa caadadu ahayd disembar awalkeeda la xuli jira laakiin halkan waxaa ku mudaysan in ay dhici doonto kowda disembar qabashada dukumentiyada xildhibaanada cusub waa shanta bisha ilaa shaniyolabaatanka disembar oo ah xildhibaanadii lasoo xulay ay beelahoodu soo xusheen guddigu waxay araajida ka guddoomi doontaa insha allahu tacaala shanta bisha waxayna ku ekaan doontaa ilaa shaniyolabaatanka disembar koob iyo soddonka disembar waxaa lasoo lasoo dayn doonaa liiska xildhibaanada cusub ee afariyabaatanka ilaa sagaalabaatanka dhaarinta xildhibaanada cusub waxay noqonaysaa kowda janawari doorashada guddoonka golaha wakiiladuna wuxuu noqon doonaa afarta janawari doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna waxay noqon doontaa sideeda janawari waa jadwalkii hore ee lagu soo caanamaalay muddooyinkii ugu dambeeyey ay u dhacaysay doorashada puntland xubin ka mid ah xubnaha dalladda mucaaradka maamulka puntland qeybta ka ah ayuu ahaa oo warbaahinta u akhrinayay jadwalkii doorashada oo ay soo saartay dalladda mucaaradka puntland oo ku aadan qabashada doorashada deegaanada puntland la filaya inay ka dhacdo ee maamulkaas iyadoo weli uu jiro khilaafka u dhexeeya maamulka iyo sidoo kale mucaaradka puntland waxaana arrinkan ay cirka kusii tolaysaa xiisadii ka taagneyd magaalooyinka deegaanada puntland iyadoo ay xiisadaasina salka ku haysay isfaham la-aanta iyo kala duwanaanshiyaha habka doorashada deegaanadaas ay u dhaceysay xilliga la qabanayaba waa hagaag saaxiib yaala kulantiye waxaana wanaagsan mar kale qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka xog waraysi ayaan sii gaaraynaa markana haddii aynu eegno waxaa ciyaartooyda maamulka dhawaangalka ah ee dowladda soomaaliya ay dhowaan u aqoonsatay maamulka maamulku gaar ah ee khaatuma ay sheegeen in aysan ka qaybgelayn tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ee la filayo dhowaan inuu ka qabsoomo magaalada muqdisho waxaa tartanka gebi ahaanba laga saaray ciyaartooyda s c khaatuma sida ay xaqiijiyeen qaar kamida ah ciyaartooyda iyadoo sidoo kalena tartankan in laga reebo maamulkan khaatum ah ee dhibaangalka ah la sheegay in wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha sboortiska uu ka dambeeyey inkastoo ilaa iyo hadda war sugan aan laga helin sababta looga reebay ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir dhowaan la filayay inay ku dhex maraan magaalada muqdisho ee caasimada dalka horey waxaa tartanka in aysan ka qeybgelayn sheegay ciyaartoyda amaba maamulka puntland iyadoo sidoo kalena maamulka khaatuma la sheegay dhowaan in ay qayb ka noqon doonaan xiriirka kubadda cagtana ay sheegeen in ciyaaraha maamul goboleedyadii gobolka banaadir ay qayb ka yihiin maamulka khaatuma balse arrinkan ayaa soo shaacbaxay iyadoo diyaar garow ay ku jireen ciyaartooyda maamulka dhawaangalka ah ee ku-meel gaarka ah ee khaatuma markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war anagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dad dueeyewarkalamaanay maanta gurceel waxaa ka dhacay eedaysanow eedaysanow waa lagu og yahay waana lagu hayaa waana lagu abaalmarin war kalamaanay maanta reer galgaduud waxay garteen wixii ay garata boqol sano ka hor cawrala cilmi qurac waxayna tiri wakhtigaas haddaan shayb talada loo dayn haddaan shiikh duridda laga dayn haddaan shansho hilibka loo badin haddaan shuglo dumarka laga qaban haddaan shar ninkeeda lagu gubin adduun shay baay ka soo qaad wardalabuu dhagaaha nooga qaylin isniinarraranaaba konton sano ka hor garatee warnimiyow reer galmudug markii hor bilaantiole walgorodhaytimiya aryaadhaha maymuun biyowba konton sano ka hor waxay tidhi reer masiiba minaad maslaxay tiraa midka mawdku fuulaan maare loo helayni hoylamagoodle ay oota waa tii tiri inta ka soo joog ninkii lagawaayo soo jiifaa laga helaa war walla weynay xikmadna garan maysaane adna aadan dhakhtar waxay tidhi cagtii joogsan weydaa marba ceeb la kulanta walba waa cashageellaba waxay tidhi halkantii looga taag waayo mooradiisa ka go'antahayrbaynuurahota kahor weli baartay shimbirkii buubtan badan madabeesika dege war kalamaanay falkii reer galmudug ka dhacay bulshada gobolkaas ku nool dhammaantood wada gilgilay kuwii gaystaye lahaay miyaa gacan lagu hayaa war baan googoobaye war dambiile mar la qaban miyaa lagu dhihin wareedhahay qabashada dambiilayaasha looma dhammoo kuwii dhuusamareeb wax ku dilay weli waa maqan yihiin axmedo waa lagu daba jiraa ubow kuwa macid baa qaranaysa war dambiilayaasha waa la daba joogaa iyo guddiyaa loo saaray waa dhammaataye xabsigaa lagu soo dhigaya qof kastaoo qof dila burceelna maanta waxaa ka dhacday arin qof kasta oo maqashay oo ay ku faraxday sababtoo ah waxaa gacanta lagu soo dhigay nin inta magaalada dil ka geystay fakaday weliba xogtu waxay sheegaysaa ilaa itoobiya in looga daba tegey weliba waxaa la yaab laheed soo qabashadiisa inaysan u kala harin maamulkii degmada saraakiishii amniga culimadii deegaanka odayaashii dhaqanka haweenka iyo dhallinyarada iyo guud ahaanba shacabweynaha markii la qabtayna dadkii magaala dhalinyaradu banaanbaxay ku soo dhoweeyeen iyagoo ku faraxsan gacankudhiglaha la soo qabtay odayaashii dhaqanka oo goobta ka hadlayna waxay dhaheen haddaad nagu eeday jirteen odayaasha dhaqanku bacmadoobay qaataan maanta laga bilaabo qofkii qof dila waa la dilayaa hindida waxay dhahaan khaatilu qaatilkaahe reer guriyaalna eh, lanki lankidadil inoonu dibirna ka dad yarhaynay dilaaga wal dile aryaadhaha waxaa kaloo hore loo yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin ee la sii daayo waxau doona waa inuu dilaasaa la dili waaye warkalamaana waxaa kaloo la yidhi kastoo xumaan fala dibbay ula xaraaraanne gurceel xogtii aan ka helay waan ku xaasilaye allay leeya siduu xaalku yahay waa mid xiise le'eh xeerka alla marin maanta kadib kii xigaal dila'eh inay nabaddu xoogaysatiyo guulalbays xamdi shukur ilaah baan u naqay mahad war arrinka gurceel ka dhacay maanta waa lagu diirsaday waxaana loo dardaaro wariyey reer dhuusamareebeed hadda waxaa iyagana laga rabaa dilaayaashii oo xirxiran war habaarinay haddaahun durmada kukatay unu mar hori kugaashamani landadili inoo la deeyi diloohayna aryaadhaha ninka wax dila haddii aan la dila la noolaamaa war kalemaanay haddii beri dilaygii dadka laaya sacab iyo durbaan lagu gelbiyi jiray doondoonistiisaa lagu wada dareeroo maanta waa la dilayaa oo hadda ma waxaad leedihiin naftu qaalibay noo noqotayo ninkii dila nin kale naftu waayaya maruu baaq yar soo diray wuxuu yidhi dadkaygii dhirir iyo colaad iyo dagaal nooma laabtee qof kastoo qof kala dila asna waa la dilayaa wuxuu taa ku sii daray nabad baana deeqdee waan difaacanaynaa waana kama dambaystii sababtoo ah warkalamaanay war ma haysaane shirkii degdega ah ee golaha wasiirada isniintii oo madaxweynuhu gacantu u shakaalantaha guddoominayey wacdaraha ka dhacay baa layidhi qaar wasiirada ka mid arkana wejigooda murug baa ka muuqatay dad malakamoodha gurbadii hagaangna kaayna war somalilan in la ka murugaysan yihiin war matuutaha qaatee furunta aadaa la yidhi war kursigu waa macan waayaan miyay ka baqeen waradhaa wa iska waalantihiin warna ma sugtaane madaxweynuhu wuxuu golaha iyo madax kaleba mid mid u weydiiyaa layidhi adigu maxaad qabatay kii wax sheegi waayena kursiga bannay in layidhi yaxantu igu soo gaartay war shirku shir caadiya maahayna shir degdegou ahaaye gudoomiyaha gobolka banaadir oo laftirkiisa laga wacay madaxweynuhu wuxuu su'aalay baa layidhi waa maxay wadooyinkan baliyada noqday aaway laamiyadii la dhisay daadkaa qaaday aaway shirkadihii dhisay aaway qarashkii ku baxay war iyo dhammaantii waxaan kaa rabaa waddadiioo dhisan lacagtiiood soo celido iyo inaad meesha bannayso bad baan galay callaylehe bad baan galay iyo baaxad sooron kundhada u fariiste biyoogi nambar afar idha tuunfidheenga dhah galay war guddoomiyaha hay-adda masiibooyinka maxamuud macallin laftirkiisa madaxweynuhu su'aala culculusoo weydiiyaa la yidhi waxaana ka mid ahaa dadkan biyaha dhex yaalla iyo fatahaadaha maxaad ka qabatay aw hay-addan shaqadii loo xil saaray sawma ahayn inay masiibooyinka dhacaya wax ka qabato laba doomoodoo gada la geeyey maxay ka tartaa miyaadnan arkin dadku sida uu yahay ama waxqabad buuxa la imaad ama meesha bannayd war mas dhiiqay faraha la galeene ibraahim saaf dheer waxaan maqli jiray kuwii cagaha dhiiqada la galay ka dhaqi doona <laughs> in dhibaata uga filane faraqa ku heestaan war golaha wasiirada waxaa la yidhi mid midaa ah wasaaradiisa wax looga weydiiyey qaar badanna jawaabihii waa la shigshigeenaa la yidhi afkana waa kala taageen aryaadhaha madaxweynuhu mugoo wasiirada la hadlaayo wuxuu yidhi deencafinti waa gebageba oo waa diyaar cunaqabatayntii hubka inna laka qaadana meel raysay mare dagaalka shabaabnahe waa ogtihiin mahow marayo inuu gebageba yahay haydayinay xaad qabateen iska fadhi soomaali wax uma galeen warmaynari waayeen awood baan jirin xaggeeno afkii baa juuqda gabay madaxweynuhu wuxuu yidhi yaa la yidhi oo wasiiradu ka kurboodeen kuraasta aad ku fadhidaan rag idinka mudana suulid u soo xirto banaanka u taagan dugsigugooda soo qaatayaa taagan waar odaygu indhuhu soo shitaye maxaa tala ah war aniga waxaa dad xun wasiirka madaxweynihoo furinta aaday magaalada isaga haray ama dibaddaba isaga damaashaha tegey ee hadda madaxweynihoo dhaawacoo gacani u shakaalantaa inta soo hor fadhiistay warsan ka sugaya war wasiirada qaacigoodiiyo qaaraamiga loo tumooyo maxaad ugu qaylinoysaan waar wallaweyne waxaa aniga igla caqli yeeraydeen wasiirkiina gaashaadhiga markuu tigtooga soo galay waryaada dadkiinaan dhahay wasiiradu ma shaqeen miyaadnaan arkin kuwa afar iyo labaatanka sac buugfayrada iyo xafladaha aroosyada ka qaybgelaya wartaas shaagidad bungu habibade tuuwar isku soo wada duba hadalka madaxweynaha nuxurkiisu wuxuu ahaa xilka qaran idiin dhiibay muddo wa iska xagateen iska xaabsashadii waayo xilligeed la soo dhaafiye intaa isxisaabsaan xilkuna hadda meerta weye war bashiiroo waxaa kaloo la yidhi xilkiisa ninkii gabaa xafiiska intuu fadhiyo oo aan la xisaabinayn soomaaliya xaaladeeda walaan loo helin xal buuxa alaa kulli xaal waa xaq in lala xisaab wareermadugu waxay yidhaahdaan xisaabu xil male haddaan la xumayn war haddii la dhihi xasan shiikh lama xisaabtamo dadka la shaqeeya maanta wuxuu taagan yahay qof waliba qof waliba wuxuu qaban yaqaanaa loo soo qadimaya waar wallaweyney malaha madaxdii afrika dhan baa cadhaysane madaxweynaha somalilan muuse biixi xildiid aad buu u cadhooday dee wasiiro badanna xilkoodii bay waayeen hee usaaba xildiidaseesdad eh, xil uga qaada waar adigu intaad garanaysa way dhaaftay warba wax nugu bognaa ororadiinii qabo war hore loo yidhi askari xukun weyn qabtaa bulshada ma xaq dhowraya xoog buu ku muquuniyaa xandaab iyo sohdin iyo dastuur xanibaa ma jiro xeerkana isagaa dejiya usugaha badka furukoron dadka mahaalmaryaamaynka darwayti warba war mahaysaann mucaaradkii buntland jadwalkii doorashaday soo saareen oo yaa u dirsaday war doorasho dawladdaa loogu talagalay inay qabatee muxuu yahay mucaaradka jadwalka soo saaraya warbow buntland waa hooyada federaalko idinku haysaanine mucaaradkushadu markay qorsheeyeen waxay ugu tala galeen hadduu madaxweynuhu wakhtigeeda ku qaban waayo doorashada inay hadda iyagu qabtaanniin war wasiirka warfaafinta puntland maanta wuxuu yidhi dowladda federaalka waxaan kula talinayaa inay puntland ku dayato dimuqraadiyadana ka barato doorashooyinkeedana aysan faragelin warbow maxamuud cadiidma wuxuu yidhi kudayo puntland kudayo siday dowladeedu tahay war madaxweynaha s c wuxuu yidhi arrinta puntland waa in wadahadal lagu dhammeeyo doorasho heshiis lagu yahayna laga laabto diriskaa ku day ama kudii miyuu yidhi war dagaalkii somalilan iyo s waa kii dhammaaday eh. beele isku dhaaranayaan waa arkaye eh. siyaasaddii miyaa qabiil loo rogay war daral adu hurudaa waxba dunida kama ogin war siyaasaddu markay lulanto oy lulanto oy lulanto eh. subagaa i dhashahaysow qabyaalad maahan war anugu waxaan arkay cabdikuus oo shabeellow filimma ka soo dubay oo saraakiil ku waraystay oo furunta dagaalka taagan oo qariga iyo kaamirada isku wataa jinaw butulkiga yaraadayhe howlkaa daraaddii war baa qeexayaa kale eh cabdiqani shabeellow hadduu filin ka soo qaaday qof inuusan khawaarij ka harin soo qorshuhu ma war khawaarij cabdikuusu awooday miyaaba nool war halka uu hadda joogo rag badan baa hollin waaya idinku ma ka hadhaan war booska ilkagadeeda aan raba ka galaan galade waa leeri war taliya suul nugu cabdikuus furunta ku waraystay wuxuu ka mahad celiyey halganka kalamaan wuxuuna sheegay halgan siday u wadeen xitaa inay furumaha ugu tageen aryaadhaha samigee cabdullana waxau yidhi dadcadow iska ceyriya casha ku cuna meel carfe dadcadow iska ceyri biya cashaa kuu cuuna meel carfe fariimahaasi xubintaasi kalamana waxay u dambeeyeen barnaamijkeeni xog waraysood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay salaad cabdulla cumarna waa uu farsamaynayay intuu barnaamijka hawada ku jiray intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo